mani subax wanaagsan saaxiibayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka falaqaynta wararka idaacadda kulmiye ee magaalada muqdisho wiilkaygiiow hee ii soo tiri isbitaallada magaalada ku yaala soomaali sudaneys kow bes allahu akbar war meeqaa tabeelaan laamiyada ku arkaayay abba matayaad rabtaa mise tabeelle tayo allay leh haba u labayn somaali sudaneys somaali sudanes hosbital s s h mar kale subax wanaagsan saaxiibayaal waa axad taariikhdu waxay ku beegan tahay saddexda bisha sagaalaad sanada labada kun saddex qodobada barnaamijka falaqaynta aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah maamulka gobolka banaadir oo digniino u diray ganacsatada diidan in lala dagaalo kooxda al-shabaab isagoo ugu hanjabay in la xirxiri doono si ay uga qayb qaataan dagaalka ka dhanka ah ciddii diidana markaa maamulka uu tallaabo ka qaadi doono waxaa sidoo kale barnaamijka ku maqli doontaan qabanqaabadii ugu dambeysay ayaa ka socoto oo lagu soo dhaweynaya madaxweynaha soomaaliya degmada maxaasi gobolka hiiraan halkaas oo markaa u noqon doonto howlgallada ka dhanka ah al-shabaab magaala madax qodobadaas ayaan falanqeyn doonaa saaxiibayaal iyo qodobadii kale nagu soo kordho xubintii kalaman ee sidoo kale barnaamijkeena ku maqli doontaan waa mar kale iyo falanqeynta cachorro saaxiibayaal mar kale kulan wacan oo wanaagsan ayaa idin leenahay haddii aynu ku bilowno gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa muqdisho yuusuf xuseen jimcaale madaane ayaa waxa uu sheegay in uu ku boorinayo la dagaalanka kooxda al-shabaab ganacsatada iyo dhammaan dadka soomaaliyeed waxaana gudoomiyuhu uu sheegay in ganacsatada looga baahan yahay doorka ugu fiican inay ka qaadato dagaalka lagula jira al-shabaab waxa uu sii raaciyey hadalkiisa guddoomiyaha gobolka banaadir ganacsatada in lagu qasbayo haddii ay dagaalka lagula jiro al-shabaab ay ka qeyb qaadan waayaan oo ay diidaan in ay bixiyaan lacagaha waa in mar walba wax la qabanayo waa laba kaclayn wax layidhahdaa jiro kacaankii wuu laba kacliyey maqli ma jirino waxaan rabnaa kacaankii waa laba kacleeyaan rabnaa inaan noqono oo aan laba kaclayno waxaan rabnaa inaan tilaab horu qaadno waa sidii laga dhawaajiyey inaan wada dhaqaaqno sheekh soomow khayr allah siiya waa kaana dhex fadhiyo waxaa ka soo hallaabay meeluusan tegin malaha galcad iyo ceelba maxay ahayd halkaas ilaa aadaya baalow tegay oo ku tegay markaasuu waxa ku qaybinaayo ciidankaoo ku dhiirigelinaaye annaga wax kale haddaan weyno intaan baxn aan ciidankayna soo dhiirigelinno aan soo dhiirigelinno gabdhaha khayr allah siiye xamaasadda iyo waxa ku jiro maran hilowle iyo suldaana iyo waa kuwaana intay baabuur la gadoomay aaggaygaoo ka dagaalamaayay inta soo laabtayna ay wada dhaawacmeen markaasay dhakhtar dibadda loogu wada diray waa ogtiin waxaynu ku soo dhaawacmeen dagaalkii kicinta muduladay ku dagaalameen gabdhahayna hadda waa kuwa maalin kasta raashinka diyaarinaayo ee dubaayo ee baabuurta ku risaynaya dhiibo waaya gabdhaha gabdhaha doorkoodu waa qaateen waxa maqan waa doorkayni siyaasiyiinta doorkayni dhaqanka doorkayni culummada doorkayni dhallinyarada doorka maqan waa doorkaas haddaanan gudo karanina yaanan dadka been u moolaxoobtayn been u sheegin yaanan dadka been u sheegin xabaddu cid gaar u xigta ma jirto ciday la walaaltaana ma jirto ciday fogaynaysana ma jirto ciday soo dhowaysana ma jirto cadowguna waa sidii laga wada dhawaajiyey hadduu cadowgu dhulkaasi uu ku soo laabto waxa waaye meesha aan joognoon ku wada sugaynaa qabowgana lagu juri maayo cadowga waa waajibna saaran inaan meesha u jiro aan kula dagaalanno maxaa yeelay haddou ku soo dhaafo meelaha uu jiro hadda haddou soo dhaafo meesha aad ku sugayso waa xamar xamarna ku joogi mayno marka waxaan qabaa aniga inaan u diyaargarowna kulligaynba yar iyo weyn wiil iyo gabar culimo iyo caami waxba aqoonyahan cid kastaba inaan baxnaa la rabaa maxaa yeelay waxaa layidhi hadda koraa waxaa layidhi nimaa awliyo intuu sheegto tuulow tagaa layidhi markaasuu rog awliyaa ahay markaasaa dadku dhaganuglaa waayeen kadibba wuxuu u sameeyaa layidhi habeenkii uu abuulle asoo gubaayo aa loogu taga tuulay aada asoo aqalkii dab ku qabto war maxaa gubaysaa karaamo awliya hadday kici weyso gacantaa lagu xoojiya oo lagu daro ah lagu kabaawowra marka wuxuu ra hadday karaamadayn shaqay weyso gacantaan ku kabaayaa haddii hadalku shaqey waayo ficilan ku daraynaa dad badan oo xabsiga ku jirana waa arki doontiin odayaal akhyaar isu haysto iyo ganacsato or ganacsatadii waa dhuumanayaan maalin kastaba wuxuu ka cabsahaya cadowga shabaabuu ka cabsahaya adigana kaa maayo war annagoo dawla hadday naga cabsan waaya inay shabaab ka cabsanayaan waxaan tusaynaa in annagana nagala cabsan karaan tusaynaa waa ka dabageynaynaa qof baan ka yeelayna ma jirto allaygu og baan idiin sheegi mayno ha xabsigaa lagu uraayaa xabsiga hadday ka cabsanaayeen ay u imaan waayeen kulammada dadkooda isugu imaanayaan shabaabaa kuu jeeda keliya ama afka la duubanaya marka meelaha la joogo iyadoo shabaab laga cabsanaayo dowladdina ay ku leedaho warkaalay soo imaad ila soco iga warqab aan wada soconno cid laga yeelaa ma jirto xilliyada qaarkood waa ogsoontihiin islaamka xilliyada qaarkood dadka waa laga waa la xoogayaa waana la xirayaa qof cid la tuugaa ma jirto suuragal maan idhabanta anta wa rabbuka faqaatila inaan dhahna madaxweynu adigu bax ma arrintan aad anaguna guryaynaan fadhiisan inaanuna qaaciduuna suuragal maaha calaa kulli xaal waxaasi waa laga daba tegayaa waana baxayna aniga maalinaood guddoomiyaasha degmooyinka qaara ah intay baxeenay tageen halkaas markaasay ku maqnaayeen hadda waxaan dhaha soogala kulankanaan isugu imaanaynaa asbuucan dabayaaqadiisana haddii ilaa yidhaahdo owrtayna waa raraynaa ciddaan salfanana gudoomiyaha gobolka banaadir sheekh yuusuf xuseen jimcaale madaale ayuu ahaa oo markaa eh, ka hadlayay kulan lagu taageerayay eh, la dagaalanka kooxda al-shabaab eh, waa cabdulaahi bootaan xidig ayaa igula sugan stuudiyaha oo keenan ka tirsan cabdulaahi soo dhow bal ka waran gudoomiyaha hadalkiisa iyo dagaalka lagula jiro al-shabaab xilligan xeerka uu marayo iyadoo gudoomiyaha uu hanjabaad u dira ganacsatada waa mahadsantahay siciidow gudoomiyaha gobolka banaadir duqa magaalada kulankan waxa uu oga hadlay si kulul wuxuuna taageeray uuna maxaa cod dheer ku dhahay mm-hmm. ganacsatada iyo bulshada qeybaheeda kala duwanba in la mm-hmm. taageero dagaalka ay dowladda soomaaliya kula jirta al-shabaab oo aan loo kala harinin isagoo markaasi dadka hagardaameynaya madaxweynaha dadaaladiisa mm-hmm. yani ku sheegay inay waxa ay wadaan tahay khiyaano qaran marka ganacsatada aan ognahay in ay qeyb ka yihiin marka la fiiriyo dhidibada wadanka uu ku taagan yahay mhm. siciidu waxa la leeyahay in ganacsatadu ay u kacdo dowladda oo ay garab siiso mhm. waxay soo dadejin kartaa in eh, guulo wax ku ool ah mhm. dhowaanahanba laga soo hoyo dagaalka lagula jira al-shabaab waa gartay marka muxuu ka dhigaya marka hadalka gudoomiyaawuxuu u muuqdaa marka gudoomiyaha in hanjabaad uu u diray ganacsatada waxay ila tahay gudoomiyaha hadalkiisa si dad badanna ay qabaan in ganacsatada iyaga naftirkooda la dareensiiyo inay dowladdu ka warhayso waxaa laga yaabaa dadyo kala duwan oo ganacsatada kamid ah in ay isleeyihiin idinma oga dowladdu si dadbanna markaas laga yaaba in ay taageeraan kooxaha dowladda kasoo horjeeda Eh, fariinta waxay umuuqataa marka fariin ah waan idi ognahay isjira oo yani ganacsatada mm. la dareensiinayo inay dowladu ka warhayso meelaha ay wax ku bixiyaan iyadoo aan ognahay istaraatiijiyada dowladda mm. xasan sheekh mm. ay ka mid ahayd markii eh, la bilaabay dagaalka al-shabaab in eh, saddex qaybood oo kamid ah dhahay al-shabaab waa kala dararaynaa mm-hmm. in dagaal cudud caadiya lagu wajaho oo aan soomaaliya oo dib loo qalabeeyey mm-hmm. dhanka maaliyadda oo akoomo fara mm-hmm. oo ay sheegeen in ay lahayeen al-shabaab in iyagana markaas gacanta lagu soo dhigay sidoo kalena ganacsatada in mm-hmm. fariimo loo diro la yiri ma siin kartaan lacagaha inagoo mm-hmm. og in al-shabaab inayn dhaqaalaha meel kale ka keenin oo ay eh, ganacsatada shaqaalaha ay ka keenaan eh, ganacsatada dhaqaalaha ay ka keenaan mm-hmm. ay markaas ay eh, howlahooda ku qabsadaan waa gartay markaan dhanka iyo gobolka hiiraan hadii aan u weecanno cabdulaahi waxaa ka socota qabanqaabada soo dhaweynta madaxweynaha soomaaliya oo mhm. halkaas halkaasi kusii jeeda iyadoo sidoo kale fuud kale oo fara badan halkaasi ay gaarayso mhm. maxaas maxaa ka socda waa mahadsanta siciidow madaxweyne xasan sheekh maxamuud wuxuu ku wajahan degmada maxaas ee gobolka hiiraan maxaas oo ah halkii meelihii ugu horreysay ee halganka laga bilaabay ayuu madaxweynuhu tegi doonaa bishii lasoo dhaafay ama maalmihii lasoo dhaafay madaxweyne xasan sheekh maxamuud wuxuu ku sugnaa caasimada dowlad goboleedka galmudug ee dhuusamareeb halkaas uu kala kulmay waxgaradka beelaha halkaas dega isagoo kala hadlay dagaalka al-shabaab sidii dowladda oga gacansiin lahayn islamarkaana dadka deegaanka ay muhiim u yihiin dadaaladan dowladda soomaaliya ay wado mhm. islamarkaana dib u xoreyn lagu sameynayo deegaanada iyadoo deegaan walba oo la xoreeyana mhm. dowladdu u diyaarisay in markaasi adeegyada bulsho gaarsiin doono mhm. dowladdu in badan waxaan ka aragnay siciidow in ay leedahay deegaanada aan ka qabsanay al-shabaab waxaan ugu tagnay dad aada u rafaadsan oo nolol ahaan liita sidaa daraadeed waxaan diyaarinay bajetkii iyo maxaa tiraahdaa waxyaabihii eh, biniaadantinimada ahaa hmm. arimaha bulshada oo asaasiga sida waxbarashada iyo caafimaadka oo kale hmm. inay dowladu ballan qaaday hmm. maxaas marka waxaa ka socda haatan qabanqaabo taas oo lagu diyaargaroobayo in saacadaha soo aadan madaxweyne xasan sheekh maxamuud lagu wado inuu halkaas gaaro madaxweynaha ayaan markaas kula kulmi doonaa wufuud kale oo ugu horreysay halkaas iyo dadka deegaanka iyo dhammaan saraakiisha hogaaminaya ciidanka eh, dagaalka kula jira al-shabaab madaxweynaha waxaa laleeyahay sicidow inuu halkaas gaaro waxa ay moral u tahay mm-hmm. ciidanka militariga soomaaliya iyo sidoo kale ciidanka deegaanka mm-hmm. oo la leeyahay maadaama uu madaxweynihii ka barbar dagaalamayo ama uu barbar joogo mm-hmm. waxay heli karaan tamar dheeraada waa gartay eh, marka maadaama ay soo bannayn ciidamada xoogga iyo kuwa deegaankaba deegaano dhowraho bariga gobolka galgaduud dhaco madaxweynuhuna uu xiligaa ku sugnaa magaalada dhuusamareeb mhm. ee shidaal noocee ah ayay u noqon kartaa dagaalka lagula jira al-shabaab in madaxweynuhu uu maxaas yimaado mahadsantaa mhm. siciidow dowladda soomaaliya ciidankeeda maalmihii lasoo dhaafay waxay faaruujiyeen deegaano kamida ah deegaano ay al-shabaab hore uga qabsadeen mhm. iyagoo markaasi ku sheegay inay tahay xeelad milatari mar walbana deegaanada inay ciidamadu dib oga baxaan xaalad la saadaalin kara maaha waxaana iskale go-aamada ugu dambeeya mhm. hogaamiyaasha ciidanka ama howlgaladaas walow e, dowladdu ay ka dhawaajisay in si deg ah loogu laabto deegaanadii mhm. e, haddana waxaa fudud e, maadaama uu madaxweynihii meeshii tagay mhm. in ciidamadu markaan ay hore u dhaqaaqi karaan waana shidaal kale oo ku biiray socodka ciidamada xooga aadaa umahadsan tahay kaasina wuxuu ahaa dhegeystayaal cabdulaahi bootaan xidig oo ka tirsan oo ila falanqeynayay Eh, madaxweynaha soomaaliya oo la filayo inuu gaaro degmada maxaas ee gobolka hiiraan halkaas oo ay ka socoto qabanqaabo aada u xoogan oo lagu soo dhaweynayo madaxweynaha soomaaliya iyo sidoo kale hadalkii gudoomiyaha gobolka banaadir uu ka jeeriyey ama uu ka jeediyey madal lagu taageerayo dagaalka ka dhanka kooxda al-shabaab falaqeynta wararka ayaad maqlaysaan idaacadda kulmiye magaalada muqdishona oo idinkaga imaanaya qaybihii ugu dambeeyey barnaamijkeena ayaan isla sii gaaraynaa markana waxaad ku soo dhowaataan xubintii kalamaan koonkan aadmiga jooga qof kastaa kurbadiisiyo kaskiisuu hadlayaaho dadku waa kalamaan haddii aad kululaato halla boodin ka shee kaalintaada ka qaado dadku waa kalamaane wixii kula wanaagsan qaar baa kohanayee ha kasoomin dhegayste dadku waa kalamaane intaasi waa kaftan waanee markanna ku soo dhowaada xubintii kalamaan war kalamaanay kuwii nabadda fawdayn jiroo waad fashilanteene fakarkaad qabteen barannay iyo ficilladiinniye inaad furuq iyo daacuun tihiin faaliyuhu sheegiye filimadaad jilayseen in badan faarku soo qabaye soomaalina infahantiyo dadkaad kala fogayseene fidnadaad gasheen iyo dembigu waa mid faraweyne faaruq iyo inaad cadow tihiin fulayo kaalmeeya shabaabkii markuu kala firxaday baad furfuranteene sidii faqaburaaliya jinbaad soo fatahanteene facebookyadaad ku soo wada qorteen been fajicisaa'e dowladdaa fashilantaa waqin farax ka doontaane xaqaa fooda yimid iyo nabsigii buuxay feeraha e qawaariijta faaniya birina doorasho u fayte iyo berrina doorasho uu faytee war waxaa kaloo la yidhi fidmadii shabaabkiiyo fasahaadka u wado kuwa faraqa haystee feenfeenanayow ficilkiinna liitiyo waxa faygaraysaan fulinta iyo shacabkuwa fahma ereyadiinni war waxaa kaloo la yidhi ruuxii falay ibliisba u fasaxay foolxumiyo ceeb isagoo u fasiray soona faray baadilkii fulin fasaadkiiyo ibliis baa dulmiga faasaska u tuma isagaa fariimaha shidhada faafiyoo qora isagaa qalbiga filingalshiyo col iyo fuufuuf fatanbalo ibliis baa dhexdhiga ehel fayoobaa isagaa furfura oo damqiyo feexda boogta ah fidnawadaha fallaaraha ridoo dhiig ka falaqsiiya isagaa adaa feecan iyo faan ku sii rara warwalikaaleeray fidhiidoo faca ka harfoolhumo ma dhaaftee intaas niirogdoymado kaleka dareey warmadeeyo waxaa kaloo la yidhi nin faruuran foorida ma kara fiina haba sheegin intaasaan ku soo koobaya ayaana sii badine warwalla weynay anigu in dhibaata igu filani faraq aan ku haysta waayo weli faalka caashaquwayguu soo fadhi yahayaadhaha waxaa kaloo la yidhi meelaan fadhiba jirin nacas inuu fuq weynay fahanaya ma fahanteen war waxaa kaloo la yidhi fasahaadiyo dulunka waa lagu fidnoobaaye foolxumiya waxaa laga dhaxlaa furihii naareede xaqaa fooda yimid iyo nabsigii buuxay feedhaha warna waxaan maqli jiray dhabu fiirso dhab dhabu fiirso weliga war waxaa kaloo la yidhi adduunyadu waa firash khalqigu wada fuushan yahay faruuryaho laga hadliyo isfaham baaduul xukumay aryaadhaha geedkan gabay iyo daldalan iyo buuq loogama baahnee minaad wax isku haysiin tiyaatarkaa tartan suugaaneed laga furay ma hayaan la qadaan burinaha laga qayb galo minaad diidaanna qof juuq dhihi karoo dambe geedkan laguma arki karo war cabdulow haba la ogaadee hadda geedka maadigaa qabsaday tiyaatirkeesuugakagadowlanbedelyadlewarmawgeedkayaa qabsaday waar wallaweynay meel kasta miyaa qabsanaysaan warwaaqlowgoojacadde wallaweyn ma qabsan war kalemaanay hadaalinine waa sida cabdilla idiin sheegaye xarunta wakaaladda murtida iyo wacyigelinta waxaa lagu dahfuray tartankii hirgeli hibadaada madax badanna way ka soo qayb galeen gudoomiyaha aqalka sare cabdi xaashiyoo ka hadlana wuxuu yidhi suugaantu waa waxa jiheeyo ummadda abwaanadii horena wax badanay wacyiga ummada ka qayb qaateen haddana kuwa dhallinyara in la soo saaro waa loo baahan yahay war gudoomiyaha gudiga tartanka abwaan abwaanbarre maxamed fiido wuxuu yidhi tartankaa suugaanta ka soo baxaysa gobol iyo qabiil iyo qof midna ma laha hadda qof kastou ka qayb qaado oo hibadaada horkeen bulshada wasiirka warfaafinta daa'uud awesosna ka hadlay meesha wuxuu yidhi dagaalka shabaab lagula dagaalamahayo saddex weji loo qaybiyey aryaa bashiir oma daa'uud uweesaa yidhi lagula dagaalamahayo warwarka waa dhaxaradhaan hadda wasiir daadwaryana waa ahaan jire saddexda weji ee shabaab lagula dagaalamahayo mid waa milatariga midna waa dhaqaalaha midna hadda waa fakerka marka sugaantii halaburku dadka hadday wacyi geliyaaniin fakerka waa saamaynahayaa war maareeyaha tiyaatarka abwaan cabdulaahi ismaanguuro muxaafid fago meesha ka hadlay wuxuu yidhi dagaalka lagula jira khawaarijta ninka maanta siyaasad ka dhex raadinaya ilaah baan idinku soomaaliyeed oo damiir lamiya ilaahay kama dhigay haddayse khawaarij dalka qabsato muxuu ka faa'iidaya ma siyaasi xil ka helayaa jira hadduu ganacsado yahay ma ganacsado xor u ganacsanayaa jira haddii alla kuu rooyahay sidaanu dhaqan maahana waa ku khatimay gurigiinna allaha biye ma ku daray aryaatan oo kala arkay miyuu yidhi <laughs> yahay kan kale dugsanaya ani igala damiir xun mayngadar waay abwaanguura aryadhaha anigu guuro heesaayo weligay ma arkine beriga kalamaan waa ka qayb gasha xafladda furitaanka walax badanna waa lagu soo bandhigo looma kala herin hadda wariya dhammaantiis ninka wax uun hibaa isku tuhmaaya ha qayb galo tartanka lugtiisu waa furan tahe war cabdulow tartankii heesaha hirgalay goormaa la qabanaya war kalamaanay halganka khawaariijta lagula jira dadka hagardaamaynaya waxaan odhan lahaa ileendoqooni deebka makaacdee daamankay meermeerisaa naw waartaa horaa loo yidhi wax kale la kaalay aryaadhaha samigay cabdullena wuxuu yidhi ow qalaad in loo saameeyo qiil kuma qaabsoonto howl quurxoon qalad in loo saameeyo qiil kuma qaabsantaa howl quurxoon war kalemaanay war ma haystiina qawaariiju jabtaye degmada dayliila waxaa lagu qabtay baabuur qarax ka buuxo iyo laba ninoo waday labadii nin ayagoo raba inay dhuuntaan markii gacanta lagu dhigay oo ciidanku gardaduub u hayaan jidkiina labada dhinac laga xiray oo dadweynihii laga fogeeye loogana digay ayaa baabuurkii hal mara qarxay muqdishoo dhanna laga maqlay hugtiisa nasiib wanaag hal qofana wax kuma gaarin oo nimankii fulayihiina ka haray miya oo waxa isqarxinaya male hadda war marba iyakoon magaalada soo galan haddii laga hortagaayo sidee isku qarxiyaan waa la fashariye war nimanku ma oga miya inay dhammaatay waa la daba joogaa war ciidamadii loo bixiyey ciiltire ayaa ka hortaga war ciiltire waa dhaafeen hadda waa cadowtire waa lacagtii joogsan weydaa mar ceeb la kulantaa miyaa shabaab ku dhacday aryadhaha war ma haysiina deegaanka dumaya ee xarardheere hoostaga damtii ka yeerta waa la yaab waar ma ruushkii baa soo galay waar labada jarmal way midoobeen obowma birikdaar baa heshay aryadhaha war ma haysiina nimankuma haya koo ku shiraayaa cirka looga soo dhacay ilaahaan ka baryee dhulkana ha looga soo baxe deegaanka tawfiiq la yidhaahee kurtunwaaray u dhowna isagana waxaa la yidhi nimankii cardaadiqahaa looga dhigay dhulkana waa looga soo baxay cirkana waa looga soo dhacay xeexayta ma waraan ku jiraynaa mugga mow iyagu sharta iska daaya garan war waxaa la yidhi xaqdarradu markay biirto waa lagu xujoobaaye diyaarad xiimaysa shabaab xaax kaga siis warxayntii baaswadkii waa ku xaadiree waxaan xoogga dalka dhihi lahaa xamaaro xabad ka dhigo xilliyada dagaalkana wajidantu xaglaha ku soco xooga dalku war kalemaana horta anigu waan yaabaye hubkii tirada dhalinyarada badnaa ee reer galmudug soo bandhigeen ee ay beeluhu isugu faanayeen ee bandhig hubeedka loo bixiyey inta la yaabay ma inta la sawiray baa xeryihiisii lagu celiyey naw waarma filinkii tiintaanig bay noo matalayn war galmudug waxba kama taqaanide filinkaas cadawjaminaa la warba warbow maraykankuba filmaanu isku faananahayo ayuu adduunku qabsaday waa dee dhoolatusku meel kastaba way ka dhacaane anigu waa yaabanahaye dhabtii meeday war reer galmudug inay dagaalka ka baqaan waxyaabaha lagu xanto ka mid maahee beelaha hubka soo bandhigeen iyagoon dagaal gelin dib u xereeyey talow ma lacag bay ku rabeen farda layskugu jooga maxaa layskaga faanaalmidaan waasax maxay u ohan waayeen warbowa laba kala dheeree eh. oog iyo gumays baa laysu fadhiyaa waaloloodo ha nugu biqina reeriinnin qabo bowa midnimada soomaaliya cid laga baryahayaa ma jidho aryaa bashiir dheerow eh. waaqle waa go'ayou yidhi adna gooniyaan isu maamul ahaa tiriye maxaad eh. isdhaantaan midnimo beena ha ku marmarsoonine war cabdulaw ha nugu biqino reeriinnin qabo warwaaqlo khilaafkii la xalliyey welima buurtii gacanlibaaxaad saaran tahay wow hadda goojac dagoorha layskala baxay ku sheekeeye ha la sheekaysan oo waxaad fasha la qariya miyaa rabtaa aryaadhaha waxaan maqli jira damac katiir iyo muud fii dariiqe gurigii dabaqa ahaa ee bakaare ku dumay guryahana dunsha waxaa la yidhi injineerkii kow dhismihiisa bilaabay afar dabaqo ugu talagalay ka kadibna ninka dhisahaya injineer kalew keenayoo lama dabaqoo kalew ku diray ka kadibna mid saddexaadoo kalew keenayoo lama kalew ku diray kadibna farsamayaqaan jiingadaha dhisow keenayoo dabaq kalew ku diray haddana isaga injineeradiiba waa xihan yihiin diinaa la yidhi sagaalkii dabaqna waa ee maqasheenoo dhulkay ka mid naqatay hadda qaylo yeertabaqolaa qayrugu jiraaaa la yidhiye gudoomiyaha gobolka banaadir madaale wuxuu yidhi guriyaan injineeradaynu koontaroolin lama dhisi karo injineerkii wax kaa koontaroolanahe ogaaw beesow kaa rabaa marka gobolka banaadir mahaas mashruuc waan ugu jira adaamogow hurdi soomaaliya waa mashruuc sow lama odhan waayahay kudaaye cid maraysaayadheegijarwarmadoyo waxaa kaloo la yidhi allahayo ow nin daacaada allahayo ow nin daaliina deeqdaada ha u simin fariimahaasi iyo xubintaasi kalema waxay u dambeeyeen barnaamijkeenii falaqayntood kala socoteen idaacadda kulmi magaalada muqdisho cabdiraxmaan cabdulla rooble kiisa ayaa farsameynaya intaa barnaamijka mid lacyna ku kulmi doona saaxiibayaal nabadgelyo